أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka lix iyo soddonaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacala الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد الشيخ وحد رحمه الله الفائدة السادسة فائدة اللحاد قال العلامة صديق حسن خان في كتابه نزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار وحو الشيخ يقول قال العلامة وحو الشيخ علم قبضنا صديق حسن خان في كتابه وحكير نزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار كتاب كما قال يهده وحكير بعد أن ساق مركو سؤال رييد دبديد أحاديث كثيرة أحاديث فربضا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فربضا وكسابصا آه صلق النبي قال له صلينا صلى الله عليه وسلم فضله سكسابصا يوال إكثار منه iyo iyo badsashada la badsado salliga axaadiis badan oo ku saabsan markuu soo arooriyey waxa uu yidhi qaal laa shaka fi anna akhara almuslimiina salaatan calayhi sala allahu alayh wasalam hum ahluxadiid waxaan shaki ku sugnayn buu yidhi sheikhu sidiiq baa odhanaya fii anna akhara almuslimiina salaatan calayhi cidda ugu fara badan muslimiinta salli ay ku sallido calayhi sala allahu alayh wasalam nebiga ay ku sallido cidda ugu fara badani hum ahlulxadiidi inay yihiin muxadisiinta inay yihiin xadiiska kuwa u ehelkaa inay yihiin wa ruwaatu sunnati almutahharati sunnada la taahiriyey ee la nadiifiyey ee wax kaloo aan ka mid ahay in lagu dhex daro laga nadiifiyey kuwa soo warinaya inay yihiin aan shaki ku sugnay iyagaa ummadda ugu salli badan xadiis kasta oo la sheegaayo waxay raacinayaan salli ay ku sallinayaan shuqligooduna waa in axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam ay diraaseeyaan bartaan weriyaan yacni ku tafaquhaan oo u aqoon yeeshaan fa ina min wadaa'ifihim shaqooyinkooday ka mid ahaatay fii hada alcilmi ashariif cilmigan sharafta leh gudihiisa altasliyata calayhi salliga nebiga sala allahu alay slam lagu salinayo amaama kulli xadiidin xadiid kasta hortiisa lagu sallinayo xadiid kasta oo la sheegaayo markay yidhahdaan qaala rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam yacni waxa weeye waxay raacinayaan salli ay nebiga ku sallinayaan bay raacinayaan rasuulka markastoo magaciisa lasoo qaado waa ku sallinayaan attasliyata waa tafcila waana masderkii qiyaasiga ahaa ee sallaa ay lahayd weeye isticmaalkiisuse ma badna oo tasliya inay isticmaalaan waxay kaga kaaftoomeen sida badan salaad inay isticmaalaan oo salaatun ay yidhaahdaan qaarkoodna waaba diideenoo waxay yidhaahdaan masderkaa tasliya ah lama isticmaalo iihaam baana geli kara bay yidhaahdeenoo wuxuu ihaamku ku geli karaa gubis in looga jeedo kalaa loo qaadan karaa waayo yacni arayga sallaa waa gubay lafteeda waa loo isticmaalaa bacdi baaba ad adkeeyey oo yidhi waxa weeye masderka caynkaasa lama isticmaali karo ilaa qaarkood ay gaadhsiiyeen tashdiidkooda ama khuluwi ay ku yidhaahdeen kufray noqon kartaa laakiin warka noocaas waa qalad mid saxa ma aha masderkanna waxa weeye in ishtiraak lafdigii ku sugan yahay oo laba macno kala duwan loo isticmaalaya ma mancinaayo bale naqli ahaanna waaba loo soo naqliyay masderkan in la isticmaalay oo tasliyo ashcaarta qaarkood baa loo keenay iyadoo looga jeedo ku salliga saas aawadeed naadir ba ha noqdo isticmaalkiisuye wax xaraji kuma sugna isticmaalka la isticmaalayo oo salli loo isticmaalayo walaa yazaalu lisaanuhum radban bidikrihi walaa yazaalu kama zuulaye wuu ahaanayaa lisaanuhum carabkoodu radban mid ka qoyeen bidikrihi sala allahu alayh wasalam xuska uu nebiga sala allahu alayh wasalam xusayo walaysa kitaabun ma ahan kitaab min kutubi sunnati kutubta sunnada ka mida walaa diiwaanun min dawaawiin alxadiid diiwaan axaadiista lagu kulmiyo dawaawiinta axaadiista lagu kulmiyey ka midii ma jiro calaa ikhtilaafi anwaaciha noocyadoodu inay kala duwan yihiin lala qabo dawaawiinta iyo kutubtaa sunnada min aljawaamici walmasaniidi walmacaajimi walajzaa'i wagayriha oo jaamiciya lahaaday oo musnada lahaaday oo mucjamo lahaaday oo sunan lahaaday walajzaa'i jusas lahaaday oo juzun fii kada waa mawduuc mucayana ama mas'ale mucayana in laga qoro kitaab waghayrihaa iyo kayrkeedba lahaaday sida sunanada iyo muwada'aadka iyo ashyaada la midka ilaa waqad ishtamala inuu koobsaday mooyaane si kale uma jiro yacni hadduu jiro waa koobsaday calaa aalaafi alaxaadiis axaadiis kumaan kun axaadiis buu koobsaday yacni kitaabkii kasta ee kutubta axaadiista ka mida ee waaweyn mid waliba yacni wuxuu koobsaday axaadiis fara badan oo kuman gaadhaysa xataa ina akhsarahaa xajman ilaa ka ugu yar xagga xajmiga oo kitaab aljaamici alsagiir kitaabka la yidhahdo aljaamic asagiir oo lisiyuuti fiihi casharatu aalaafi xadiis waxaa ku sugan toban kun oo xadiis baa ku sugan jaamicu sagiirka kitaabka la yidhahdo waqis calaa dalika sidaa uga qiyaaso saa'ir asuxufi nabawiya kutubta kale ee axaadiista nebiga loo nisbeeyena saasoo kale uga qiyaaso hadduu jaamcu sagiir kuba koobsaday toban kun oo xadiis bal maxaad filaysaa kutubta ka waaweyna fa hadihi alcisaabatu kooxdan annaajiyatu nabadgelaysa waaljamaacatu alxadiisiyatu iyo kooxda xadiiska loo nisbeeyey awla annaasi dadka kuwa ugu dhow weeye ee ugu xaqa leh birasuuli illahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi yowma alqiyaamati maalinta qiyaame wuxuu ku tilmaamayaa yacni xadiiska uu nebigu sala allahu alay slam ku tilmaamay dadka waxay igu dhow maalinta qiyaame akharuhum salaatan calaya kuwa iigu salliga badan wa ascaduhum waa kuwa ugu liibaanta badan bishafaacatihi shafaacada nebiga sala allahu alayh wasalam uu shafeeco qaado biabii huwa wa ummii aabbahay iyo hooyaday baan ku furanayaaye dadka kuwa ugu liibaanta badan ee ugu ayaanka badan shafaacada nebigana sala allahu alay wasalam waa kuwaas weeye walaa yusaawihim uma dhigmayso fii hadihi alfadiilati fadligan gudihiisa axadun cid uguma dhigmayso min annaasi dadka ka midi ilaa man jaa mid la yimi mooyaane biafdala mid ka fadli badan mima jaa-uu bihi kay la yimaadeen wax ka fadli badan cid la timi mooyaane cid kaloo u dhigmaysaa ma jirto wa duunahu khartu lqataad taa sokadeedana waxaa markaa ku sugan khartu lqataad waxaa loo isticmaalaa shayga adag ee aan la samayn karin ayaa la yidhaha duunahu khartu lqataad ama duuna daalika khartu lqataad shaygaan dhici karin ama mumtanica baa loo isticmaalaa qataadku waa geed qodaxdiisu adag tahay khartiguna waxa weeye waa dhilitaanka geedka la dhilo oo gacanta inta sidaa lagu yidhaahdo caleentiisa iyo wixiisa iyo diirkiisaba sidaa lagu soo dhilo marka geedkaa qodaxda adag leh in faraha iyadaan markaa wax nabara iyo wax kale aan la isticmaalin in gacmaha sidaa loogu dhilo oo yacni waxa weeye caleentii iyo marka waxa weeye maydhaxdiiba lagaga daadiyaa ma suuragal ah waxaan filayaa inuu qataadku inuu yahay galoolka inuu yahay marka geedkaas oo kale in waxa weeye sidaa markaa in caleentii loogu dhilo oo laan kasta markaysaa sidaa loogu soo mudxiyo dee ma suuragal ah oo qodxantii baa mudmudaysa marka wuxuu u jeedaa calaa kulli xaal cid ka fadli badan lama heliyo fa calayka yaa baaqiya alkhayri calayka korkaaga waxa saaran yaa baaqiya alkhayri kii khayrka doonayayow wa taaliba annajaati nabadgelyada raadinayayow bilaa dayrin dhibaato la'aanteed ku raadinayay nabadgelyadow an takuuna inaad noqoto ayaa ku saaran muxadisan muxadis aad noqoto oo xadiiska nebiga sala allahu alay waslam aad barato aw mutadafilan cala almuxadisiin ama muxadisiinta aada dhex gasho aada markaa darajo weyn ba ka gaadhin aada isku dhex turto tadafurka waxaa loo isticmaalaa ciddaan qolo ka mid ahayna iska dhex gasha oo tufayliga waa erayga laga keenay ruuxaan casuumaddan looga yeedhin dadkii intuu iska dhex galo iska xaadira kaasa kaasaa waxaa la yidhaha tufayli baa la yidhahdaa waxaa loo nisbeeyey nin dabeecadda noocaasa lahaa oo magaciisa tufayl la odhan jiray waxaan filayaa tufayl ibnu zallaal alkuufi in la odhan jiray caddada saasuu lahaa bay yidhahdeen markii dambe ruuxa sidaasoo kale sameeya tufayli baa lagu magacaabay oo kaasaa loo nisbiyey tadafulkuna waa in sidaa la sameeyo la ysku dhex daro wa ilaa falaa takun haddaanad sidaa noqonin falaa takun mid jiraba ha noqon hadalkii wuu waday falaysa fiima siwa dalika min caa'idatin tacuudu ilayka waxaa ka soo hadhay yacni xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam in oo keliyana looma jeedayo in la barto iyo in loo aqoon yeesha iyo in lagu tafaquha iyo in lagu camal falo iyo taa wixii ka soo hadhay kuma sugna min caa'idatin faa'iide kuu soo noqonayso tacuudu ilayka xaggaaga usoo noqonayso hadalkii sheikha uu ka soo naqliyey sidiiq xasan khan uu ka soo naqliyey intaasuu ku egiyey dabeedna wuxuu ihi sheikhu qultu wa ana as'alu allaha anigu waxaan weydiisanayaa ilaahay oo ka baryaya tabaaraka isagaa khayrkiisu batay wa tacaala isagaa korreeye an yajcalanii inuu iga yeelo min haulaai almuxadisiina muxadisiinta mid ka mid a ah, aladiina kuwaasoo hum wla annaasi dadka ugu xaq leh ama ugu dhow birasuuli illaahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay kuwaa inuu iga yeelo walacalla hada alkitaaba waxaa laga yaabaa kitaabkani min aladillati calaa dalik inuu ka mid yahay daliilada sidaa u daliilkaa inuu ka mid yahay xaqan sheikha marka shaikhu lalbani raximahu llah yacni muxadis u ahaa aad iyo aadna xadiiska waa ugu cilmi badnaa yacni muwaafiq iyo mukhaalifbana waa u qiray wax kale iska daayo kuwa marka cadowga u ah ayaa u qiray xadiiska markaa inuu aqoon badan yahay oo isaga wax kula mida ah ayna jirin yacni khumaari iyo raggii markaa colka la ahaa ee ictiqaadahaan xataa ula colloobay aad iyo aad bay u ammaaneen xagga aqoonta uu xadiiska u leeyahay dabeedna waxay yidhahdeen wax la midi ma jiraan bay markaa yidhahdeen casriganna cid xadiis ugu aqoon badan lama arag musannafaad iyo kutub badanna waa ka alifay kitaabkana wuxuu ka mid ahaa sifatu salaati nebi sala allahu alay wasalam kutubtii waagii hore uu qoray ayuu ka mid ahaa kutubo badan oo aad u nafci badan oo ka waaweyn kitaabkana sheikhu waa qoray oo mujalladaad ah sida takhriijka manaaru sabiilka erwaa lkhaliilka sida silsilatu axaadiisi saxiixa sida silsilatu axaadiisi daciifa iyo musanafaad kaloo badan marka casrigan inuu ugu aqoon badnaa xadiidka ah waa loo qiray weliba dadku iyagoo xoogaa taqliidka iyo ashyaadaasi ay iska badan yihiin yacni marka arrinka ku saabsan ijtihaadka iyo axaadiista nebiga in ictinaa lagu sameeyo lagu dadaalo oo loo aqoon yeesho oo axaadiista la deliishanayo la iska hubiyo la takhriijiyo axaadiisto xadiis aan saxiix ahayn oo sixadiisa aan la hubsan aan la xujaysan ashyaada noocaasa waa jadiidii waa cusboonaysiiye wa raxima allaahu ha u naxariisto ilaahay alimaama axmeda imaam axmed imaama sunnati sunnada imaamkeedii alladii anshada kaasoo ku inshaaday ama ku gebiyey abyaadan diin nabiyi muxamadi akhbaaru nicma almatiyatu lilfataa aathaaru la targabana can alxadiidi wa ahlihi faalra'yu leylu walxadiidu nahaaru walarubama jahila alfataa ahara alhuda wاshamsu baasiqatu laha anwaaru diinu nabiyi muxammadin diinta nebigu muxammadin muxamed ahaaday nebiga muxamed ahaaday diintiisu أخباar وأxاadiiث نicmo اlmadiyaة lilfatى aahaaru wiilka waxa ugu fiican wuxuu markaa rakuub ka yeesho oo bimacnaa uu madiyo ka yeesho uu markaa ku jid maro aahaaru axaadiiث laa targabana can اlxadiiثi وأhlihi ha iska nicin buu yidhi xadiiska iyo ehelkiisa faالra'yu layl wاlxadiiثu nahaaru ra'yigu waa habeen bimacnaa habeen oo kale uu ka dhigan yihi walxadiidu nahaaru xadiiskuna waa maalin maalin oo kale u ka dhigay dee habeen iyo maalino kala tagan walarubama jahila alfata ahara alhuda duruqa alhudana waa loo soo naqliya waxaa laga yaabaa inuu ka jaahil noqdo uu garan waayo wiilku raadka hanuunka inuu garan waayo ama duruqa alhuda hanuunka waddooyinkiisa inuu garan waayo waashamsu baasiqatu laha anwaaru walxaal ashamsu qoraxdu baasiqatun ay soo baxsan tahay laha anwaaru yacni iyadoo iftiima leh oo nuur leh ay soo baxsan tahay macnaa waxa weeye diinta waxa u asalada kitaabka ilah iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam marka dee qur'aanka iyo xadiisku bay isku xidhan yihiin ahlubidacuna waxa weeye dee xadiiska nebiga sala allahu alay wasalam ictinaa kuma sameeyaan amama raacaan amama qaataan qaarkood waa dhacdaa tabarruka inay isaga akhristaan laakiin ha lagu camal falo iyo ha lagu dhaqmo iyo yacni markaa fiqigii axkaamta iyo caqaa'iddaba ha laga qaato ujeeddadooda saa maha umana jeedo imaam axmed ibnu xambal inuu qur'aanka ka saaraayo yacni diinta nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu ujeedaa jeedaa yacni waxa ugu muhiimsan waa akhbaartaas weeye yacni markaa qur'aankiina yacni xadiis laftiisa waa lagu itlaaqay oo axsan alxadiisi inuu yahay allahu nazla axsan alxadiisi kitaaban mutashaabihan mahaaniya yacni waxa weeye waa hadalkii ilaahay nebiguna sala allahu alay wasalam ilaahay baa usoo dhiibay isna ummadduu sii gaadhsiiyey marka waxa weeye waa xadiisullah marka ictibaarkaas laa targhabanna can alxadiisi wa ahlihi inuu qur'aanka iyo xadiiskuba cibaarada soo gelayso way aqbali kartaa wa kadalika sanna lahum saasoo kale wuxuu u sunneeyey nebigu sala allahu alay wasalam adducaaa fii hada tashahudi ataxiyaadkan gudihiisa inuu ruuxu ku ducaysto wagayrihi iyo kayrkiiba atixiyaadkan meelaan ahaynba inuu ku ducaysto waa u suniyey yani atixiyaadkan iyo atixiyaadka kaleba faqaala sala allahu alayh wasalam wuxuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam idaa qacadtum fii kulli rakcatayni markaa fadhiisataan laba ragcadood oo kasta faquluu waxaad tidhahdaan altaxiyaatu lilahi fadakaraha ilaa akhirih xadiiska waa sheegay ilaa akhirkiisa laga gaadhay uma qaala dabeedna wuxuu yidhi uma liyatakhayar min adducaa'i acjabahu ilayhi ha ka doorto xagga ducada ta markaa loogu cajo badan yahay bimacnaa uu ugu jecel yahay taas ha ka doorto marka ataxyaadka dhexe laftiisa in lagu ducaysanayo ayaa xadiiskaa laga qaadanayaa ahlucilmiga qaarkoodna waa ka qaateen alqiyaamu ila arakcati ahaalisa kicista loo kacayo ragcadda saddexaad suma araabicati dabeedna ragcadda afraad loo kacayo ayuu halkana sheikhu kaga hadlayaa suma kaana intaa dabeed wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yanhadu mid hinqadoo kaca buu ahaa ila arakcati ahaalisati wuxuu u kici jiray ragcadda saddexaad mukabiran xaaluu takbiiranayo allahu akbar odhanayo ayuu u kici jiray waxaana soo wariyey bukhaariiyo muslim wa amara bihi nebigu waa amray sala allahu alayh wasalam almusia salaatahu kii xumeeyey salaaddiisii waa amray fii qowlihi buu ku amray suma asnac dalika dabeedna sidaa waxaad samaysaa fii kulli rakcatin wasajda yacni ragcad kasta iyo sujuud kastaba sidaa samee kamaa taqadama sidii soo horumartay bimacnaa ragcadda koowaad waxaa la sameeya ragcadda saddexaad iyo ragcadda afraadna la samaynaya ragcadda labaadba wa kaana sala allahu alayhi wasalam oo wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam idaa qaama markuu istaago min alqacdati fadhiga uu ka kaco yacni markuu fadhiga ka kacayo kabbara mid takbiirtuu ahaa uma qaama dabeedna waa kici jiray waxay ku tusinaysaa oo xadiiska laga qaadanayaa idaa qaama min alqacdatida hore in looga jeedo idaa araada an yaquuma min alqacdati oo taa hore ay u dhacayso iraado markuu doono inuu fadhiga ka kaco ka bara mid takbiirtu ahaa in iraadadaa looga jeedana waxaa kutusinaya uma qaama ka dambaysa waayo uma qaama waa tartiib bimuhla saas aawoodee intaanu kicin markuu doonaayo inuu kaco markaasuu takbiiranaya waxaana soo wariyay abu yacla bisnad jayid ayuu sheekhu yidhi wa kaana sala allahu alayh wasalama wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yarfacu yadayhi mid gacmihiisa sare u qaada maca haada takbiiri takbiirtaa la jirkeeda axyaanan marmarka qaarkood ma laazimin laakiin mararka qaarkood buu sidaa samayn jiray way waxaa soo aroortay axaadiista kale axaadiis kaloo sheegaysa saddex goorun inuu gacmaha rafcin jiray takbiiratulixraamka iyo markuu rukuucayo iyo markuu ictidaalayo marka labada xadiis waxaa lagu kulminayaa tan ragcadda saddexaad markuu u kacayo ma daa'imin laakiin wakhtiyada qaarkood buu samayn jiray marka halkaa waxaa imanaysaa marka uu gacmaha rafcinaya ma markuu istaagaba ah ragcadda saddexaad isu taago oo taagnidii gaadho mise markuu fadhiyo ee doonaayo inuu istaaggii uu bilaabo markaasu waxa weeye gacmaha rafcinaya culamadu taa waa isku khilaafeen laba qowl bayna kala leeyihin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen wuxuu gacmaha sare u qaadayaa markuu qumaata isu taago waana sida shaaficiyadu martay ahlu cilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya wuxuu gacmaha rafcinayaa marka uu fadhiga doonaayo inuu ka kaco buu gacmaha rafcinaya marka ashaaficiya waxay qabaan marka la istaago markaasaa la rafcinaya gacmaha maxamed ibnu saalix alcuthaymiin laftiisuna saasuu maray marka la istaago in gacmaha la rafcinayo laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay mareen marka aan weli la kicin laakiin la doonayo ragcaddii saddexaad in loo kaco markaa in la takbiiranayana gacmahana la rafcinayo oo labada arrinba markaa lala imanayo saas iyada ah ayay markaa mareen labada wejina waxaa saxiixa in marka aan weli la kicin laakiin la kici doono markaa gacmaha la rafciyo sidaasa markaa saxiixa waayo axaadiista ku soo aroortay waxay markaa qaarkood sheegayaan wakhtiga uu rafcinayay inay tahay markanuu takbiiranayo takbiirtiina axaadiistu waxay sheegaysaa inay tahay isagoo fadhiya inuu takbiiranayo shaekhu alalbani waxa uu yidhi masalada takbiirta lafteeda inaan la jiidayn oo min ruknin ilaa ruknin ayna istiqraaqayn masalada noocaasna waa ka hadlay sheekhu xadiiska abu yacle waa soo arooriyey silsilatu xadiis saxiixa dabeedna wuxuu yidhi lafdigiisna wuxuu ahaa kaana ida araada an yasjuda kabbara suma yasjudu wa ida qaama min alqacdati kabbara suma qaama sheekuna waxau ihi sanadkiisu waa jayid wuxuu ihi walxadiidu nasun sariixun fii ana sunnata takbiiru xadiisku wuxuu yahay nas ku cad inuu sunnuhu yahay takbiirta la takbiirinayo uma sujuudu deedna sujuudda markaa lala imanayo wa annahu yukabiru wahuwa qaacidun wuxuu kaloo xadiisku ku cad yahay in la takbi inuu takbiiranayo ruuxu isagoo fadhiya uma yanhadu dabeedna uu hinqanayo markaa kacayo fa fiihi ibtaalu lima yafcaluhu bacdu almuqallidiina min maddi takbiiri min alqucuudi ila alqiyaam waxaa ku sugan burin la burinaayo waxay sameeyaan muqallidiinta qaarkood oo ah takbiirta in la jiido fadhiga laga soo bilaabo ilaa taagnida laga gaarayo markaasuu dabeedna wuxuu yidhi wa fii macnaahu ma akhrajahu albukhaariyu wa axmedu can abi bakr bn cabdiraxmaan bn alxaarisi anahu samica abaa hurayrata yaquul xadiis buu soo arooriyey xadiiska abu hurayra ee bukhaarina soo wariyey kaana rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam idaa qaama ila asalaati yukabiru xiina yaquumu uma yukabiru xiina yarkacu deedna nebigu wuxuu takbiiran jiray markuu rukuucaayo waa cinda alintiqaal uma yaquulu samica allahu liman xamidahu xiina yarfacu sulbahu min alrakcati dabeedna wuxuu odhan jiray samica allahu liman xamidah markuu sare uga qaado dhabarkiisa ka toosiyo oo sare uga qaado rukuucda wa xiina alintiqaal uma yaquulu wahuwa qaa'imun dabeedna wuxuu odhan jiray isagoo taagan rabbanaa laka alxamdu uma yukabbiru xiina yahwii saajidan intaa dabeed wuxuu takbiiran jiray markuu hoobanaayo xaaluu sujuudayo yani xaaluu niyaysan yahay inuu sujuudo waa xaala manwiya uma yukabbiru xiina yarfacu ra'sahu intaa dabeed wuxuu takbiiran jiray markuu madaxiisa sare u qaadayo uma yukabiru xiina yahwi saajidan uma yukabiru xiina yarfacu ra'sahu uma yafcalu dalika fi salaati kulliha xataa yaqdiyahaa wa yukabiru xiina yaquumu min allatayni bacda aljuluusi wuxuuna takbiiran jiray markuu kacayo labada ragcadood ka kacayo bacda aljuluusi fadhiga dabadeeda yani fadhiga bacda aljuluus waxaa loo jeeda bacda atashahud sheikhu wuxuu yidhi faqawluhu wayukabiru xiina yaquumu min allatayni ay cinda ibtidaa'i alqiyaam baa loo jeedaa istaagga markuu bilaabayo wa bihi fasarahu alxaafidu sidaasaanu ku fasiray xaafid ibnu xajar isagoo shaaficiyu lmadhab ah wa yu'ayiduhu waxaa xoojinaya qowluhu suma yaquulu samica allahu liman xamidah xiina yarfacu sulbahu faina hada laa yumkinu tafsiruhu ila bidalik liannahu warada alictidaal wa ama qowlu nawowiy fii sharxi saxiixi muslim wa qowluhu yukabiru xiina yahwi saajidan uma yukabiru xiina yarfacu ra'sahu daliilun calaa muqaaranati takbiiri lihadihi alxarakaati wa bastihi calayha fayabda'u bitakbiiri xiina yashracu fi lintiqaali ila alrukuuci wagayrihi xataa yasila xadda araakic sheikhu wuxuu yidhi hadalka uu yidhi miyaa nawowi sharxu muslimka ku yidhi oo waxaa lagu xambaarayaa inuu takbiirta jiidi jiray oo ilaa marka waxa weeye marka uu ficilkan samaynaayo oo intiqaalayo ayuu takbiiran jiray ilaa uu rukuucda markaa ka gaadhayo oo uusaan u rukuucayana takbiirta waa wadi jiray wakada ashyaada kalena waa caynka cayn la eg uu sidaa yidhi markuu atixiyaadka koowaad ka kacayana wuxuu takbiiran jiray baa lagu xambaarayaa marka uu intiqaalayo wayamudduhu xataa yantasiba qaa'iman yacni waa sheegay oo nawowi waa qiray marka la takbiirinayo inay tahay cinda alintiqaal oo marka la fadhiyo ee la doonayo in la kaco markaa in takbiirta la bilaabayo wuxuuse yidhi takbiirtii baa la jiidayaa oo la wadayaa xataa yantasiba qaa'iman ilaa uu si fiican isu taago qaala alxaafidu caqibah xaafid ibnu xajar isagoo hadalka ka daba tegaya wuxuu hadalka dabadiisa yidhi caqibahu waxaa loo jeedaa bimacna caqiba alkalaam hadalkaa dabadiisa wuxuu yidhi ama cidhibtiisa wadalaalatu hada allafdi cala albasti aladii dakarahu hayru daahira lafdigani tusinta uu ku tusinaayo jiidistaa uu sheegay takbiirta la jiidaayo oo la wadayo ilaa rukniga kale markaa si fiican loo gaadhayo waa midaan markaa daahir ahaynoo muuqan qultu wa aqrabu min dalika albani wuxuu yidhi waxaa ka qariibnimo badan taas maddu bacdi shaaficiyati takbiira xiina alqiyaami min asajdati ahaaniya wa yantasibu qaa'iman fi rakcati ahaaniya wayajlisu bayna dalika jalsata alistiraaxati wahiya sunna taa waxaa ka sii layaab badan shaaficiyada qaarkood jiidistay jiidayaan takbiirta marka sujuudda labaad ay ka kacayaan ragcadda labaadna u kacayaan jalsatulistiraxa agtooda sunno kaana sida saxiixana ay tahay inay sunno tahayna ay u dhaxayso ay leeyihiin sujuuddii labaad marka laga soo kaco oo madaxa markaa wejiga dhulka laga soo qaado allahu akbar takbiirta markaa uu bilaabaya dabeedna markaa fadhigii jalsatu istiraaxa u fadhiisanaya sidii buu u wadayaa haddana markaasuu kacayaa markuu si fiican isu taagu u dhammaynaya dee markaa waxaa ka soo baxaya mad dheer dheer dheer oo lafduljalaalaha la madaayo xarakaadkiisuna aad u badanta wa qaa'iman fi arakcati athaaniya wa bayna dalika jalsata alistiraxa wa hiya sunna fataraahu yamuddu takbiira wa xataa yakaada yanqaطicu nafasuhu qabla alintisaab walaa yashuku caalimun bisunnati ana hada min albidac sheekhu wuxuu yidhi kama shakinayo mid sunnada u aqoon lihi inay taasi bidcooyinka ka mid tahay waqad qaala alxaafidu faalmashhuuru can abi hurayra annahu kaana yukabiru xiina yaquumu walaa yu'akhiruhu xataa yastawiya qaa'iman sida caanka ka abu hurayre waxa weeyaan buu yidhi xaafid ibnu xajar inuu takbiiran jiray markuu kacayo walaa yu'akhiruhu aanuu u dibdhigi jirin abu hurayra takbiirta xataa yastawiya qaa'iman ilaa uu si fiican isu taagayo kama taqadama cani lmuwaطa wa ama ma taqadama min xadiidihi bilafdi waida qaama min asajdati qaala allahu akbar fayuxmalu cala ana almacnaa ida sharaca fi lqiyaam xaafid ibnu xajar baa odhanaya riwaayadaa markaysaga idaa qaama sheegaysana waxaa loo jeedaa markuu gudagalo qultu wa milu xadiisu ibni cumara waidaa qaama min aragcatayni rafaca yaday sheekhu wuxuu yihi waxaa la mid ah xadiiska ibnu cumare sheegaya waidaa qaama min aragcatayni rafaca yaday oo waida qaama min asajdatayni qaala allahu akbaru siday u tahay ida sharca fi lqiyaam baytanna waxay tahay ida sharca fi lqiyaam rawahu albukhaariyu walahu طariiqu ukhra fi saxiixi abi dawuud walahu cindahu shaahidu min xadiisi caliyin waصaxaxahu ibnu khusayma wazaada wakabara washaahidu aakharu cindahu min xadiisi abi saciidin asaacidi fi casharati min asxaabi rasuli lah sala allahu alay waslam wasaxaxahu ibnu khusaymata ayضa wa fiihi takbiir wuxuu tilmaamayaa waidaa qaama min alragcatayna rafaca yadayhi xadiidkaa laftiisa yacni waxaa jira xadiis kale oo markaa isku daraya rafaca yadayhi iyo wa kabbara isku daraya marka sida takbiirtaba fadhiga looga odhanaayo ila waxa weeye waa la isku lamaanayey ayaa marka waxa weeye loogu odhanayaa rafculyadaynkana loogu samaynaya fadhiga loogu samaynaya ila labadi waa wada socdaan labadii waa wada socdaan xadiidka abi xumaydna waxa weeye isaguna shaahid buu yahay buuri oo takbiirtiiyo rafciga baa isku mar la sheegay marka labada mid walba markuu kacayo waa inuu yidhahdaa markaa dabeedna wuxuu ka soo naqliyey ibnu khusayma shiikhu inuu yidhi wa qaala ibnu khusayma saxiixiisaanu hadalkani ku yaallaa wa kullu lafdatin ruwiyat fii hada albaabi buu ibnu khusayma yidhi u fiirso wa kullu lafdatin ruwiyat fii hada albaabi eray kastoo baabka lagu soo wariyey ana nabiya sala allahu alay waslam kaana yarfacu yadayhi idaa rakaca nebigu sala allahu alay slam gacmaha wuxuu rafin jiray idaa rakaca loogama jeedo xaqiiqatan markuu rukuucay oo jilbaha qabsaday lagama tilmaamayo oo rukuucdii gaadhay waxaa loo jeedaa markuu rukuucda doonay inuu rukuuco fa huwa min aljinsi aladii uclimat calimat baa laga yaabaa sabaabku inuu ahaa wuxuu ka mid yahay jinsiga layna ogeysiiyey marka uclimat loo dabdiyo ama culimat haddii la yidhahdana waxay noqonaysaa nooca la ogaaday ka mid tahay ana alcaraba qad tuuqicu isma alfaacili inay carabtu ku riddo ismu lfaacilka calaa man araada alficla cidda ficilka doonta qabla an yafcalahu intaanu samayn ka hor ka qowli illaahi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum alaaya oo idaa qumtum ila asalaati looma jeedo markaad salaaddii isu taagtaan markaa wejiyada maydha waxaa loo jeedaa idaa aradtum an taquumuu ila asalaa markaad doontaan salaadda inaad u kacdaan aad sidaad doontaan soo weysaysta alaaya فإنما أمر الله عز وجل بغسل أعضاء الوضوء إذا أراد أن يقوم المرء إلى الصلاة لا بعد القيام إليها وحكلما ما هي وحوقة شيء إلهي حبنها ويسد إن لصوم ما يروح marka uu ruuxu doono inuu salaada u kaco laakiin markuu u kaco dabadeed loogama jeedo famacnaa qawlihi idaa qumtum ila asalaati ay idaa aradtum alqiyaama ilayha fakadalika macnaa qawlihi yarfacu yadayhi idaa rakaca أي إذا araada الركوع ka علي caliyin عمر cumara aladii dakarnaa intaasuu ku egyahay hadalka marka ibnu khusayma dabeedna sheiku wuxuu yihi عرفت faida carafta hada falaxaadiisu lmadkuuratu muwaafiqatu lixadiidi tarjuma wa mu'ayidatun lahu ila ana hada saraxa biana alqiyaama kana bacda atakbiir wuxuu kaga duwan yahay unkani wuxuu caddeeyey oo tasriixiyey qiyaamku inuu takbiirta ka dambeeyey wa idaa qaama min alqacdati kabara uma qaama laakiin axaadiista kalena waa la macno oo kama duwana waxa uu hadalkaasi ku sugan yahay aynu markaa soo naqlinay silsilatu xadiis saxiixa mujaladka labaad ee safxadda markaa boqol iyo shan iyo konton ilaa boqol iyo lix iyo konton ayuu ku sugan yahay raqamka xadiidkana waa lix boqol iyo afar wa kaana wuxuu ahaa nabigu sala allahu alayh wasalam ida araada alqiyaama markuu doono kicitaanka uu kacayo ila rakcati araabica ragcadda afraad uu kacayo qaala wuxuu yidhaahdaa allahu akbar allahu akbar buu yidhahdaa yacni bukhaari wakayruhu baa soo wariyey wa amara bihi waa amray nebigu sala allahu alay wasalam takbiirtaas almusii'a salaatahu kii salaaddiisa xumeeyeyna waa amro takbiiraat lintiqaal waa soo arooreen kama taqadama aanifan marka ragcadda kale in taafraad eh, iyo in la sameeyo lana takbiirto marka loo kacayana waa amray wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alay wasalam yarfacu yadayh mid gacmihiisa rafciyo oo sare u qaada maca hada takbiiri takbiirta la jirhkeeda axyaanan marmarka qaarkood waxaana soo wariyey abu cawaane iyo nasaa'i baa soo wariyey laakiin mararaan badnayn buu nebigu sala allahu alay wasalam gacmaha rafcin jiray haddii afarta mawduuca aynay ahayn afartaa meelood wixii ka soo hadhay takbiiratulixraamka iyo rukuucda iyo ictidaalka fadhiga markaa taxiyaadka dhexe marka laga kacayana iyadan waxaa lagu xambaaraya in doora inuu samayn jiray laakiin wakhtiyada kale ee ama marka la sujuudayo ama sujuudda laga toosayo ama ragcadda afraad loo kacayo ashyaada noocaasa rafcul rafculyadaynka samaynta uu nebigu sameeya sala allahu alay slam ma badnayn saas aawoodee axyaanan in la sameeyo marmar waxay noqonaysaa sunna saasay noqonaysaa xadiis nafiinaya waa jiraa oo sheegaya afartaa meelood meelaan ahayn ma rafcin jirin gacmaha oo sare uma qaadi jirin axaadiis kaloo sheegaysa yacni rukni kastaba gacmaha waa rafcin jiray inay sheegaysaana waa jirtaa marka dee isma caaridayso waa afcaal oo ficilkuna isma caarido waxaa lagu xambaarayaa tanna sida haalibka inay ahayd tanna cala sabiili nudra ama cala sabiil qila inay ahayd oo si yar ay u dhici jirtay uma kaana intaa dabaed wuxuu ahaa nabigu sala allahu alay wasalam yastawi mid si dheeli tiran u fadhiista buu ahaa istiwaag waa ictidaal buu la macno yahay qaacidan xaaluu yahay mid fadhiisanaya calaa rijlihi lyusra wuxuu dheeli tirmi jiray fadhigaa ku dheeli tirmi jiray xaaluu fadhiisanaayo calaa rijlihi addinkiisa uu ku fadhiisanayo alyusra bidix muctadilan xaaluu yahay mid markaa ictidaalayo oo dheeli tirmaya marka uu yahay buu fadhiisan jiray yani si siman u fadhiisanayo xataa yarjica ilaa uu ku noqdo kula cadmin laf kastaaba ilaa mawdici meeshiisa markaa ictidaalka dambe la keenay waxaa noqonayaa in macno xasilooni looga jeedo yani waa ku xasili jiray uma yaquumu dabeedna waa kici jiray muctamidan cala alardi xaalu arlada cuskanayo ayuu kici jiray yani markuu si fiican u fadhiisto ayuu markaa haddana kici jiray xadiiska bukhaari iyo keyrkii baa soo wariyey wa kaana yacjinu wuxuu ahaa mid cajni sameeya buu ahaa cajniga waxaa asal ahaan la yidhaahdaa ruuxu markuu gaboobo yacni waa siduu u kaco oo sida badan farihii oo fidsan ma cuskanayo waayo dee farihii waa daciifayaan marka waxaa laga yaabaa intuu faraha inuu markaa ama sida ha u soo laabo ama sidan ha yidhaahdo oo sidii feer ha u qabsado ama sidaasoo kale ha u soo laabee inuu marka waxa weeye cuskado iyadoo markaa faruhu laaban yihi taasaa cajniga la yidhahdaa yactamidu wuxuu cuskan jiray calaa yadayhi labadiisa gacmood idaa qaama markuu kacayo idaa qaama ficlan markuu kacay looma jeedo ee idaa araada an yaquuma laga tilmaamay xadiidkana waa soo maray wa kaana yaqra'u wuxuu ahaa nebigu sala allahu alay slm mid akriya fii kullin min aragcatayn labada ragcadood mid kastoo ka mid ah ragcadda saddexaad iyo ta afraad alfaatixata faatixadu akhrin jiray wa amara bidalika taana waa amray in faatixada la akriyo almusii'a salaatahu kii salaaddiisa xumeeyey waa amray wa kaana rubbama adaafa ilayhima wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam mid wakhtiyada qaarkood ku dara fii salaati duhri salaada duhur gudaheeda labada ragcadood wuxuu markaa ku dari jiray akhrinta uu faatixada akhrinayo bidca aayaatin dhowr aayadood oo faatixadii wuxuu kusii ladhi jiray inuu aayado kale markaa wakhtiyada qaar labada ragcadoodee dambe ma laazimin taas nebigu sala allahu alay slm ma daa'imin laakiin marmarka qaarkood buu samayn jiray inuu dhowr aayadood labada ragcadoodee dambe faatixada la akhriyo waxaana badnayd inaanu wax kale ku darin labada ragcadood dambe uu ku kaaftoomo faatixada laakiin marmar wuxuu samayn jiray inuu aayaad kale ku daro kama sabaqa bayaanuhu fi lqira'ati fi salaati duhri sida kusoo hormaray caddayntiisu akrinta la akhrinayo salaada duhur gudaheeda qira'ada la akhrinayo uu ku soo hormaray saana horay horey soo marray wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk